beer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran rumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran kulan wacan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye kusoo dhawaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa sabti axad ay soo gelayso taarikhdu waxa ku beegan tahay sagaalka bisha sagaalaad labaatan saddex iyo labaatan qodobada barnaamijkeena xog waraysi caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dad oo ciyaar daawanaya wado ay socdaan ciidan uu ku jiro marka beegsigana ujeedada shicibka looga daalimo ciidamada ayaa loo dan lahaa qarax loogu talagalay in lagu waxyeeleeyo ciidanka booliska degmada dinsoor ayaa lagu soo waramayaa in uu waxyeelo xoogan uu kasoo gaaray dhalinyaro iyo sidoo kale dad daawanaya kuwaasoo ku socday goob lagu ciyaaro kubadda cagta maamulka degmada dinsoor ayaa ka waramaya qaraxaasi saameynta uu ku yeeshay degmada sidoo kale qodobada barnaamijkeena caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona mehergeliyo maxaa yeelay anagu waa ciidan baan leenahay oo noo shaqeeya oo hareeraad taagan maxaa yeelay shacabkii baana ogol oo aan u adeegeynaa oo xoolahooda iyo maalkooda iyo wixii aan ka qaadnay aan rabnaa inaan dib ugu celino waa guddoomiyaha maanta lagu doortay degmada cabudwaaqi gobolka galgaduud cabdinaasir maxamuud xasan isagoo ka warramaya warqadii maanta ka soo baxday maxkamadda gobolka galgaduud taasi oo lagu sheegay isaga iyo saddex xubnood oo kale oo golaha deegaanka cabudwaaq ka tirsan in lasoo xiraa saate waxa uu sheegay in booliska degmada cabudwaaq oo amarkaasi lesi aysan awoodu lahayn in ay soo xiraan isaga iyo sidoo to kaleeto afartiisaddexdii kale ee maanta maxkamaddu ay waaranka ka soo saartay qodobada sidoo kale barnaamijkeenna caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xiran yahay oo weliba ay soo gaarayso arrimo kaleeto run ahaantii qofka baniaadamka oo aada uga calool xumoonayo oo ay ka mid tahay inuu xanuunsan yahay oo ay ka mid tahay in loo diiday waalidiintiis inuu la kulmo oo ay ka mid tahay inaan maxkamadda soo taagin oo aan maxaanku yidhahda arrimihiisa xaaladda wariye maxamed ibraahim bulbul oo ka mid ah wariyaasha soomaaliyeed ee ka howlgelaya muqdisho oo dowladda u xiranna waxaa lasoo warinayaa inay aada u daran tahay isagoona la sheegay in qoyskiisu ay la kulmaan loo diiday maxkamad in lasoo saarana sidoo kale loo diiday weriye faarax cabdi warsam oo ka mid ah suxufiyiinta soomaaliyeed ayaa arrimahaasi nooga warramaya mid ka mid a ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada gaalkacay ee gobolka mudugna caawa ayaa dabli hubaysan halkaas ay ku dishay barnaamijkeenna ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas qodobo kale xubintii kalamaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan heestaasi gabagabada barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan dhinaca farsamadu waa salaad anigu waa ayaanla waa mar kale iyo xog waraysi midabka gabdhaheena waxaa lagu tilmaamaa maariin casaan galay ama masciideed waana midabka ugu qorxoon adduunka walaalay midabkii ilaah ku siiyey waxaad kuwaysay ku heli maysid maqaarka oo aad iska fiiq khalqiga ilaahay oo la bedelo subxaanahu wa tacaalaa waa shay mamnuuca oo shareecada xaaraam ah jirka oo la bedelo iska daaya waxaa la diiday tinta oo madabkeeda la bedelo ayaa la diiday waa yaaba yaa yidhi caddaantaa ka qurxan madowga madowgaaga kaan rabin isanha meelmarin gebigebi ka dheer guriguri ku dulay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran hagaag dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya barnaamijkeenana waxa uu noqon doonaa qarax dhaliyey khasaare kala duwan ayaa maanta waxauu ka dhacay degmada dinsoor kaasi oo loogu talagalay in lagu waxyeelo ciidamada booliska degmadaasi ka howlgala hase ahaatee qaraxaasi wax waxyeelo badan uu kasoo gaaray dhalinyaro iyo sidoo kaleetaba ciidankii booliska halkaasi ku sugnaa iyadoona qaraxaasi lagu aasay meel u dhow garoon lagu ciyaaro kubadda cagta dad badan ayaa qaraxaasi ku dhaawacmay gudoomiyaha degmada diinsoor ayaa uga warbixiyey idaacadda kulmiye isagoona sheegay in hadda qaar ka mid ah dadkii waxyeeladu kasoo gaaray qaraxaas la dhigay isbitaalka magaaladaasi lana tacaalaya xaaladooda caafimaad axmed cali aadan gudoomiyaha diinsoor waxaa u waramay wariyaheena axmed maxamed ibraahim kale meeshaan dhibka dhacay waxa uu ahay qarax oo maaragtay oo meel la geliyey mhm. ayaa lala deegsaday dad oo ciyaar daawanaya wada ay socdaan ciidana uu ku jiro marka beegsigana ujeedada shacabka looma dalin ciidamada ayaa loo dal lahaa kolley halista ay rabeen ilaahay ma ridin maaragtay waana laga badbaaday waa dhaawac keliya dhib kale ma qabo ilaah maandaxanto noo gargaaray annaga dulmi ma wadano khiyaanana ma wadano inaan muslim dhibnana ujeedkeena ma aha dad iska socda oo muslim oo qofa aan haysin ninkii wax udhigay de isaga wuxuu ka helaayo ilaahna noo gargaara wax dhil kale ma jira ilaa maata masho ma jirto dhaawacaas keliya waay alxamdulilah eh, eh, waa maasantaa gudoomiyey khasaaraha guud waa imisa khasaaraha anaga dee meesha meel oo banaan bay aheyd magaalada gudaheeda ma aheyn waa meel xoogaa yar magaala ka rabaxsan ciyaar meel buni lagu ciyaarayo loo socday aheyd meel oo tug meesha magaalada dhexdeeda tuga marayo oo tuga markii tuga dhexdiisa loo geliyey adiga eh, muxuu ahaa khasaaraha waa shan qof oo dhaawac moogan wax kale aan qabna ilaahay abuuray kala malahan wax dhimasho ma jiraan wax kale cid kale wax ku gaartay kal male shantaa qof keliya oo ayaa dhaawac ah, ah guddoomiye dadka qaar waxay tilmaamayaan in khasaaro xoogan halkaas uu ka dhacay eh, dhimashada iyo dhaawacana la kala garin la-yahay eh, hadalkaas maxaad kaga jawaabi lahayd ilaahay masiibadaas ayaga insha allah ku rida ayaga ilaahay ayagaa kurida anaga dhib ma qabno ilaahay wuu noo gargaaray alxamdulilah anaga dhaawac baana gaaray cid kale wax dhintay oo qofka dhintay ma jiro shan qofaana ku dhaawacantay maaragtay isha wax kale oo hadda zaaid kale jira male dhibaato kaleo gaarana gaartay male wixii hadda dhaawac xalisa wiil yaro dhaawac xalisa ayaa jira haddii kaha uu dhintana soo sheegeynaa hadii uu jiran waan soo sheegen waana sheegen kaba baqayna oo de wixii baraaka ka dha laakiin eh, warxbatashiin iyo suxnaxushaa ka jira mooye wax dhintay kale hadda jiraan eh, garoonka kubadda lagu cayaaro eh, miyaysan ciidamo ka agdhoweyn oo ilaala ka haynin maadaama an qarax intaan laa-eg halkaas la geliyay aan aan isfahano muxuu ahaaye garoonka lama dhigin garoonka maaha wada garoonka aada oo la dhexmaro oo tugga gudihiisa la dhigay uma dhuwa garoonka ugu yaraan hal kilomitr ayaa udhexaysa garoonka meesha tugga ma ahan garoonka dhexdiisa ma ciidama jooga garoonka ciidama jooga hadii aan joogi waaba la geyn lahaa la dhigi lahaa ciidamo ayaa jooga oo waardiyeeya habeenkiina garoonka seexda ma jiraan marka hadii intaas way ka badnaan lahayd dhaawac ay noqon lahayd muxuu ahay hadii garoonka la dhigi lahaa way ka badnaan lahayd waxaad sheegtay in meel u dhow garoonka cayaartu ay ka socotay oo toog ku yaalay la dhigay miinada marba haddii garoonka ay ciidamo ilaale ka hayaan sidee marka meel u dhow oo tog ah loo dhigi karaa qarax aan isfahano aan isfahano garoonka hal kilomitr ayay isu jiraan togka iyo muxuu ahaay garoonka marka toga waa meel oo qashan badan oo fog way biyo maro waayo way qashi badan tahay marka geed hoostiisa miina maaha w miina weyn ma maheen waa bam hadii miina ay ahaan leed intaa matalkuna waa badnaayen haddii miina ahaan meesha waaba lagu baabi'i lahaa maaragtay tolka dhexdiisa la dhigay moogiye meel ciidan waardeeye oo ciidan jooga ma aheen waa meel iska tolka wada la maro oo weligeedna lama dhigin weligeedna lama arkin marka mararka kule haddi kadib insha allah waana ka taxtiri doona hadii ilahay raalka noqo waan gartay dadka dhaawacmay waxaa la tilmaamay in isbitaaladii loo diiday balse haatan ay dabiibayaan ciidamada atmis ee jooga diisoor eh, bal ka war arrintaasna <laughs> oo magaalada isbitaal magaalada ka yaalin marka oo mise magaalo kale waay diisoor maana waa diisoor waa dulmi iyo dilandaamiyo ummadda lagu dilandaamiyeynayo oo dadka laisku diraayo oo war aan jirin waaye eh, isbitaalka isheeg waa la geliyey imtixaan saceed oona waa qaaday diyaarada u dalabnay waaba la qaaday xabara muqdisha loo soo wadaa garoonka waxaa loo geeyay diyaarada loo dalbay waa ciidamada iyo wixii dhaawac waa la qaaday hal qof keliya ayaa noo haray isbitaalka garaado meeshan ku jira isagana hadda xaalada guud ee degmada waa siday magaalada boqolkii boqol way degan tahay waana nabad weligeeda nabad ay aheed ilaahna u mahadinaa wax dhiba kama jiraan ciidanta oo awalba isxabadeen waa wax garoon meel la geliyey oo si qasdan u dhacay waayo marka taasina hadda wax barobare anaga naga soo magaalada markaasna way degan tahay dadka nabad waayo nabaday ku joogaanoo xaaladaas marka dee waxaa jira warxumatashiil soomaali way war badan tahay war si kasta loo fasiraya anaga dhibkaas ma qabno ilaahayna naguma rido maxaa dadka ugu baaqi lahayd dadka waxaan ugu baaqayaa soomaali weyn dhibka way u jeedaan soomaali ayadaa laisu soo diray inay islayso sababta isu leynaysana lama oga ujeeda iyo kajeedantato malaha laba qof isdagaasha waa la qabiil isdagaala waa jiraa laakiin waxaan la yaabanahay anaga cid cid la dagaashan ma arkaysid ummadii qarax baa loo dhigayaa meel kastaa la gelayaa waa lalaynaya ummadii eh, cid waxaan leeyahay ilaahay ha laga cabsado ummadda ha la badbaadiyo islaamkii hala laynin oo intaa la gelaya la iska daayo ummadana ha iska taxdirto meelaha cadaawadaha la iska ilaaliyo oo raxmatarshiilka haleedahayale ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran barnaamijka xog wareysa ad degeysanaysaan kulmiye magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa degmada cabdwaaqi gobolka galgaduud maanta waxaa lagu doortay gudoomiyaha degmadaas iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa iyadoona ay doorteen golaha deegaanka sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa soo dhaweeyey hase ahaatee maxkamadda gobolka galgaduud ayaa maanta warqad soo qabasho ah waxa ay u dirtay afartaasi xubnood ee ku sugan degmada cabadwaaq ee gobolka galgaduud iyadoona la faray taliyaha ciidanka booliska degmadaas inuu dadkaasi gacanta uu kusoo dhigo hase ahaatee gudoomiyaha maanta lagu doortay degmada cabadwaaq cabdinaasir maxamuud xasan oo la hadlay k ayaa sheegay in taliyaha booliska degmada cabadwaaq uusan awood u lahayn inuu qabto isaga iyo xubnihii maanta ay maxkamada warqada usoo jartay aada umaadsan tahay raadiyo kulme iyo wariyaha ah, ah, wareysanayaba waa idin maaragtay Um, waa idin maaragtay waxaan idininayaa waraysigaan aad ila yeelateen waa ku faraxsanahay um, waxa walaala waxa waaye um, khilaafkan waxuu jiray ilaa iyo intii muddo ahba khilaafkaasi sidaa uma jirin laakiin wuxuu u jiray in shaqadii oo city councilka ay ficiday maxaa yeelay markii la abuuray city councilkan markii la sameeyey sharciga city councilka wuxuu sheegayaa muddo bil gudaheeda ah. marka la aasaaso waxa uu laga rabaa in la qabto kulan kii ugu horreeyay oo kala fadhiga afar bilood ka bacdi baa kala fadhiga lagu furmay dee asbaabtii oo loo aasaasay meeshaas qodab baa la jebinayaa qodobkii oo tilmaamayay in muddo bil gudaheeda ah lagu furo halfadhiga wuu jabaya waxaa kaloo jabay in xeer hoosaad la sameeyo waxaa kaloo jabay in gudiyadii dowladaha hoose la dhiso gudiyadii hoose waxaa jabay in la dhiso guddigii joogtada ahaa maadaama guddi hoose uusan jirin gudi guddi joogtaana ma jiri karo laakiin saddex guddiga fulinta ah baa socotay oo hawlaha qabanaysay oo aan maaragtay dan iyo daaradba kala hayn in la dhiso eh, gudiga fulinka iyo gudigii hoosaadyadii muddadaasoo dhan waxaan isku eh, haynay in balkan eh, fadhiga la furo gudiyada la sameeyo oo xirxusaad la sameeyo sagaal bilood shan bilood todoba bilood kabacdi baa arrintaasi ay noo suurta gashay in aan furno kalfadhigii annaga oo bressure ku saarnay markaas kadib Ehm, furitaanka askal fadhiga la furay muddadii yartaayadu furnayd ehm, xeer hoosaadkii unbaa waxyaalo laga taataafay badina waa xirmay waktigu waa yaryahay oo labaatan casho waaye isagoo ehm, oo aan wakti muddaysan la xirin muddada la furayana aan dib loo balamin ayuu iska xirmay marka khilaafku horta saas uu usoo abuurnaa waxaa kale oo abuurnaa miisaaniyad ma lahayn oo lama samaynin miidaaniyada shuruucdka iyo shuruucdii lagu qaadi lahaa lama samayn lama samayn shuruucdii kale siyaasadeed ee maaragtay golaha deegaanku iska lahaa oo deegaanka iyo bulshada lagu dhaqi lahaa waxaasoo dhan waa saftood waayeen sababteeduna waxa waaye markii aan weydiino guddoonka maxaa ku dhacay oo loo fublaya wasaaradda aan haysatay kuleeyihin marka wasiirkiibaa wuxuu noqday nin u taliya ehm, colishii ehm, eh, city councilka waxaa ehm, xeerarka noogu sheegayaana in qodobka wuxuu tilmaamayaa in ay madax banaani ay haystaan shaksi qaanuuneed oo maamulka ah oo ay u madax banaan yihiin howlahooda shaqo hadii marka gudoonkii uu aqbalsan yahay in wasiirku ha qaban ha istaagin ha dhegaysan yeelin waxaan ay tahay anagoo dhan baa burburnay marka marka burburka anagu markii horeu saas ahaa markii dambena waxay gaartay in ka kala jabaan warihii aqlabiyad leh looga qaado xilkii waayahay warqadahan iska soo baxayaana waa warqadihii tirada badnaa maaragtay golaha diiwaanka wixii ka kacay eh, oo wasiirku isla markiiba wuxuu soo saaray markii laga qaaday mooshinka laga keenay oo xilka laga qaaday oo kalsoonida ay kala laabteen isagoon dhinacna weydiin dhinacna wareysan wuxuu ka dhigay waxba kama jiraan madaxweyne ku-xigeenkii oo joogayna wuu aqbalay in eh, ay yihiin city councilku dad ayagu shaksiyadooda iyo qaanuunkooda iyo maamulkooda haysta aqlabiyadooda leh ayagu isxallin kara taasuu ku bogaadiyey marka ilaa ay gaartay in wasiirkii laga qaado xilkii eh, oo halkaas arinkaasi uu ku taagan yahay madaxweynihii dowlad goboleedkuna uu arintaas buriyo eh, conflict weyn oo galmudug dhex istaagana ay noqoto maadaama labadii eh, qof oo mas-uuliyiinta ay ah ugu waaweynaa ay arintaas isku khilaafeen annaguna waxay ahayd wax hoose oo local ah oo degmadanada nada keliya ku saabsan inay intaas gaartana maanaan raalli ka ahayn laakiin dhibku waxaa keenay wasiirka waayahay shaqadan ku saabsan dhismaha gola deegaan ma waxaa iskale wasaaradda arrimaha gudaha mise madaxweyne ku-xigeen a iskale wasiirku waxa uu soo abla ablaynayay hore inta ka dambaysa haba yaraatee wax qaanuun ah oo u ogolaanaya sharciyad ahaan horta yaa ule horta dhisme wixii dhisma dhismaha ismahan ku yiri dhismaha dhismaha hore oo la dhisayay buu lahaa laakiin waxa ka dambeeya ma laha isagu sabab hadee qanuun oo madax banaan baan haysanaa waa madax banaan ya dastuur dowladaha hoose leeyihiin oo madax banaan oo ayagu isku maamulaan bay leeyihiin hadda dowladda waxaan marka cabudwaaq ma waxaa e, maamulo ee madaxweyne ku-xigeenka galmudug may wasiire ma maamulo madaxweyne ku-xigeenna ma maamulo way hoos tagaan way wada shaqeyn bay leeyihiin ayagaa ismaamula ayagaa waxay ka shaqaystaan waxyaalaha iyaga danahooda u ah oo jidadkooda iyo nadaafadooda iyo sibicdooda iyo eh, maaragtay eh, canshuuraadkooda musiibaa ay ku qaadanayaan inshuura siyaasiga oo dhan ay u baahan yihiin iyagaa samaysta waxaan ku leeyahay galmudug soo kama tirsana federaalka dowladda soomaaliya soo kama tirsana baarlamaankeedu iyadaa ismaamulsha oo federaalka maamula sida baarlamaanka galmudug aysan u maamulin baarlamaanka federaalka ama wasiiradu aysan u maamulin wasiirada e, e, federaalku aysan u maamulin wasaaradaha oo galmudug aysan tanna sidoo kale u tahay waa saddex jabo oo kale oo kala madax banaan oo mid walbaba qaynuunkeeda ay isku dhaqdo ayadu hadday broblem ka timaado xalinteedana qaabka loo mariyo oo siyaasigaayoo fiican oo xalin hadday ayagu iskhilaafaan oo aad isu khilaafaan loo dhex marayo kala exasho ma ahan kala dhexgal maahan waa sida eh, loo dhex maro dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe siday isu dhexmaraan maraan way marka eh, maanta garoonkii diyaaradihii ayaa la xiray eh, ciidamo badan ayaa isku soo baxay oo gadoodsan waxyaabahaasoo dhan maxaa dhaliyay ciidamada garoonka wuxuu ahaa waxaa kasoo degi jiray jaad soo digaya garoonka ehm, wuxuu lahaa tarayaal ay dadka oo ganacsatada qaaska ay samaysteen oo lagu dhex jiray ehm, kuwii baa wax iska bedel lagu sameeyey waxay lagu heshiiyey baa qaarkood ka baxeen sababtaasa ah waxay keentay khilaafkaas noocaasa iyadiina anaga xaliyay xalay baan xalinay waa dhamaynay wax dhiba kama jiraan barintana diyaaradda kusoo degaysaa xalay unbay markii hadalka sheegeen oo aan ku baraarugnay baan xalinay Ehm, haddana waa caadi diyaarada ma jiraan wax maamulka anaga uusan afar qofood adiga ku jirto maxkamada gobol galgaduud waxay ehm, soo saartay waaran ah in nilasoo qabto nilasoo xiro waxaana amarkaas la siiyey ehm, taliyaha ciidanka booliska cabudwa maxaa ka leedahay waxaan ka leedahay waa ku qoslayaa wax warqad ahoo iska socota oo aan qanuun loo marin oo xeer loo marin waaye eh, qofna looma yeeri karo oo maxkamada isigama yeeri karto haddaan firdambiyeed lagu hayn eh, aniga xasaanadan leeyahay gumiyaha degmada cabada qof aan ahay eh, in laiga yeero maxkamad oo waran la ii jiro qaanuunkana ma sheegayo akhlaaqdana ma aha waxay soo saarayna wax oo iska foray bay ahaayeen waxee maahan wax awood muu leeyahay taliyaha inuu ku xiro ama dhamaantiin idin xiro maadaama uu raacay amarka maxkamadda maya waxba awooda uma lahataas taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed baa toos u xukuma laakiin gaar ahaan degmadana waxay ku leedahay saameyn gudoomiyaha degmada baa wax allaaliyo wixii degmadan ka dhacaya oo amnigeeda ku salaysan oo dharka ku bixiya oo maaragtay uu ka qaadanayaa shaqagelintiisa wax dhibaatana hadda lagama dhexayso aniga iyo taliyaha ee saldhiga waa wada shaqaynaa waa amarkaasna intuu qaato mma maaragtay uma hirgeliyo maxaa yeelay anagu ciidan baan leenahay oo noo shaqeeya oo hareeraad taagan maxaa yeelay shacabkii baan ogol oo aan u adeegayna oo xoolahooda iyo maalkooda iyo wixii aan ka qaadnay aan rabnaa inaan dib ugu celino dhismayaasha iyaga loo qabanayo oo loo hagaajinayo mashaariicdooda aan ku hagaajinayo marka shacabkii oo dhex aan dhex taagannahay cid bini aadan oo aan uga baqayn abtada uga baqayna ma jirto boliis baanaan ka baqayn maxkamad baanaan ka baqayn shaaqaynuunna maana jibin waxaan ka hadlaynaa waa siyaasad iyo local authority waay marka waa iska hadal waay waxaas gudoomiyaha maanta lagu doortay degmada cabud waaqi gobolka galgaduud cabdinaasir maxamuud xasan ayuu ahaa guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan barnaamijka xog waraysi ayaad degeysanaysaan k muqdisho uu idinkaga imaanaya dowladda federaalk ee soomaaliya muddo bil ku dhow waxaa u xiran wariye maxamed ibraahim bulbul oo kamid ah wariyaasha soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada muqdisho sidoo kale waxaa lasoo sheegaya in weriye bulbul uu ku dhex xabsiga uu ku xiran yahay sidoo kale waxaa loo diiday ayaa laleeyahay in qoyskiisu ay la kulmaan sidoo kalena maxkamad lasoo saaro arrimahaasona waxaa inooga waramay weriye faarax cabdi warsame sidoo kalena waxauu baaq u jeediyay dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta arrintaasi wariyaasha soomaaliyeedna maalin dhaweed fikirkeedu fikirkoodu waa soo bandhigeen aniguna maanta waa ku biirinaya maadaama aan kamid ahay odayaashii saxaafadda haddeed arintaasi run ahaantii waanu ka cabanay dareenkaygana waa muujinay anagoo isku duuban oona hadda qof iyo keli keli aanaan u hadlayna waa tii maalin dhaweed saxaafaddu ay u banaan baxday aniguna saxaafadaas ayaanu kamid ahay wariyahaasi aada iyo aad baan uga xunnahay waana na damqaysaa xarigga bilaa sabab la-aanta ah ee uu u xiran yahay oo weliba ay soo gaarayso arrimo kaleeto run ahaantii qofka bani aadamka oo aada ku calool xumoonayo oo ay ka mid tahay inuu xanuunsan yahay oo ay ka mid tahay in loo diiday waalidiintiis inuu la kulmo oo ay ka mid tahay inaan maxkamada soo taagin oo aan maxaanku yidhahdaa arrimihiisa hadda ilaa hadda ay dabool saaran tahay oo ay ka mid tahay in xurriyadiisii la haysto oo maxaanku yidhahdaa shaqa maalmeedkiisa isagoo ku jira inta suuqa laga watay ilaa iyo hadda xurriyadiisa uusan haysan waxaasoo dhibaataana ma ahan waxaanu ka filinayna dawladda ma ahan waxaanu uga fadhinay dawladda saxaafaddu ceeb maahan waa mihnad ka mid ah mihnooyinka qabiil qadiimkaa ee dunida ee dunida maxaa ku leedaha ka jira sidaa darteed waxaan cod dheer iyo cod gaaban dowladda uga codsanaynaa anigoo ku hadlaya yoonka maanta dhammaan wariyaasha soomaaliyeed meel kastaba ay ka joogaan ama wariyaasha adduunka baan ku hadlayo waxaan daqiiqadan ku baaqaya kana codsanaya mas-uuliyiinta dowladda eh, haduu ahaan lahaa ra-iisul wasaare haduu ahaan lahaa madaxweyne haduu ahaan lahaa wasiirka sida gaarka ay u leedahay saxaafadda ah wasaaradda warfaafinta wasiirkeeda iyo dhammaanba maxaan ku yidhaha inta waxgaradka in wariyahaas arrimihiisa lasoo fargeliyo in wariyahaas haduu dembi leeyahay qofna sharciga kama sarreeyo oo waxa weeye waanu dambaabi karnaa oo maxaan ku yidhahda weliyaho dadka dambaaba ayuu ka mid noqon karaa laakiinse labaatan maalmood ayuu maanta sii maraya xarigiisu iyadoonan dawladda shaacin dembiga lagu haysto iyadoon maxkamad lasoo taagin iyadoo uu dacdaraysan yahay sharciga madaniga adduunyadana wuxuu dhigayaa qofka bini aadamka in maxaanku ku laba maalmood ama afartan iyo sideed saac ka badan aan loo haysan karin tuhun haduu tuhunkaas ku cadaadan ay tahay in maxkamad la soo taago hadduu ku cadaan waayana ay tahay in xorriyadiisa dib loo celiyo laakiin intaba hadda uma jeedno run ahaantii qofkaasi wixii intaa ka badan magdhow ayuu ku yeelanayaa dowladda ama shirkadda ama kabaniga uu xiraya marka waxaan leenahay ha la soo daayo maxamed ibraahim bulbul oo ilaa iyo haddaan bulshada soomaaliyeed iyo saxaafadda iyo wasaaradda warfaafintaba aan loo cadaynin inuu dembi leeyahay dowladeena soomaaliyeed waxay ku jirtaa dowladaha dimuqraadiyadda habka la yidhahdo ku shaqeeya ma ahan dowlad dictatory ah sida dowladihii militariga ama kuwa maanta adduunyada qaarkood ka jiro waayo dowladda dictatorka ah waxaa lagu yaqaanaa inay qofka iska qabsato isla markaasna maxaan ku idhaahdaye dil aan muuqan iyo xabsi aan muuqan ay ku xukunto marka dawladeeda waxaan ka codsanaynaa in wariyahaas bilaa sabab la-aan la soo daaya ama bilaa dembi ama maxaan ku yidhahda dembigiisa ay maxkamada maxaan ku yidhaahdaye la soo taago iyadoo weliba loo fasaxayo inuu loo yaro la qabsado dembigiisoo cadna maxaan ku yidhahda banaanka la keeni karo lagana doodi karo waaya odayaashina saxaafadda iyo ururada ka jira ee dalka gaar ahaan muqdisho kale ma isku dayda inaad la kulantaan madaxda ugu sareysa wasaaradda warfaafinta oo aad la meel dhigtaan arintan wariyaha xiran cabdi naasir waad og tahay wadanku xaalad dagaal ayuu ku jiraa mas-uuliyiinta dawladdana dhammaantood waxay ka saareen ama ay ku mashquulsan yihiin xaaladda taagan ee ah in wadanku dagaal uu kula jiro maxaanku irahda al-shabaab run qaar baa furinta jira oo anigu aan la xiriiray balse ma ay hori doonto oo allaga naftarkayga odayaasha saxaafad ahaan tala midaysan ayaan iskula noqonaynaa kuna wada jirna hadda inaynu bal wajahno qaabka ugu fudud ama ugu sahlan ee dawladda aan ugula manaaqushan lahayn ama aan ugula doodi lahayn xarigaasi balse taa iyada ahi maxaan ku idhaahdaye waa ay noo socotaa wadankuse eh, saan kuu sheegayba dagaalba ku jira mas-uuliyiinta qayb ka mid ah waxay jiraan furimaha sida wasiir maxaan ku wasiir wasiirka hogeenka hormaalidhood la hadlay oo ii sheegay inuu dhankaas u socdo waa la socotaa dawladii o dhan ee dhulsan mareeb guurtay maantana ay joogto meesha la yidhaahdo maxaas marka duruufahaas adag oo wadanku uu ku jira darteed ayaa waxyaalo badan ay noogu qabsoomi laayihiin waya faaraxow waxaa jirta wariyaha in la xiray oo laleeyahay isagoo goobtiisa shaqada ku sugan inta badanna waxaa dhacday wariyaasha in la xiriyo goobooda shaqada ku sugan ama hay-adaha ammaanka u yeelan xabsina ay geliyaan bilaa sabab taasi sidee u dhaawacaysaa badqabka wariyaha ka shaqeynaya muqdisho way iska caddaa jawaabtaasi waxay u dhaawacaysaa niyad jab waxay u keenaysaa inuu shaqadiisa inta ka fadhiisto dee maxaanku leeda hawlgab oo halkaas ka noqdo waxay u keenaysaa wadankan inuu warfaafin la-aan u ahaado waxay keenaysaa maxaanku yidhaahday in dhammaan mihnadan la yidhaahdo wariyanimada ama sideedaba isgaadsiinta la yidhaahdo meel kastabaa joogte in laga fariisto oo la iska naco ayay keenaysaa waxay kaloo keenaysaa dowladdeena inay u muuqato dawlad eh, dictatora oo u muuqato ayay noqonaysaa waxaa halkaas marka ka badanaya oo kasoo cusboonaan doona haddii dawladda iyo wariyaasha hillidii isku noqdaan in dawladii iyo saxaafadii uu dagaal ku dhex maro oo dawladii meesha wariyaheedii maxaanku yidhaahdaa iyadu ay eh, badqabkiis horseedi lahayd wanaagiis horseedi lahayd ama la shaqayntiisa ay kasban lahayd in hadda halkaas mucaaradad ay ka timaado dhex habka kabineed ee warbaahineed iyo eh, hanaan socodka dawladda waxaanu ognahay hadii sideedaba qoon qoomanka ka mida laskhilaafo qoonkii khilaafay inay nabad ku wada shaqaynaynin ama wanaag aysan ku wada shaqaynaynin waa mid iska cadoo banaan ka taala marka run ahaantii halkaas cabsi fara badan baan ka qabaa oo aan leeyahay mustaqbalka dhow ama dheer saxaafadda iyo dowladda maxaa kala qabsan doona haddii uu joogto noqdo weerarkan eh, maxaanku iraa cad oo wariyihii asagoon su-aalana la weydiin waxa ka xaaraanaya waxa u banaana aan la weydiin suuqa laga wadanayo dowladda maalmo dhaweed ajenday soo saartay ay leedahay yaan la garab istaagnin lalana shaqaynin dagaalada socda dartood ururka al-shabaab run ahaantii waxaad moodaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal way aqbaleen wariyaasha soomaaliyeed waxa hadda se lagu xiray ma ahayn arrimo la xiriira dhankaas waa shaqadiisii caadiga ahayd oo aan weliba ognahay in goorta uu ka shaqaynayay loogu yeeray wariyaha lagana codsaday barnaamijkaas socda inuu tabiyo kadibna ay dowladii daaqad dhexe kala booday marka waa mashkilo weeye run ahaantii maxaan ku idhaahday na dhaawacaysa nana niyo jabinaysa wuxuu ahaa wariye faarax cabdi warsame oo ku baaqeeyay in dib uu u helo xorriyadiisa wariye maxamed ibraahim bulbul oo muddo ku dhow bil u xiran dowladda federaalk ee soomaaliya xog waraysi ayaad dhegeysanaysa geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeena koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamanay uhub qaadanayoo heegan baan u naho shabaab halistiisa jeelaan hufka siino habeenledimay mayno dhalaal hadhsan mayno eh. ohay nabadeennu si ay u hagaagto eh. hoggaanka amarkiisa yan loo kala hadhine wadada eh. ka goco hadeer ku dhaqaaqa aryaa bashiirow anigu warkaaga waxaan u fahmay ayay hayay hayay kasoo kacay hayay hayay kasoo kacay hayay abdul adiin waliba ku tabtay hurdada lama bogto horseed lamaana haastee hwlwar wallaweyne anna waxaan maqli jiray hurdaayow hurdaayow hargalay weeye ka toose war kalamaanay abwaan horaaba wuxuu yidhi hurda seexad iyo naagadoon ma ahna hawsheene halgan iyo dagaal inaan galnaa way habboon tahaye nin u hayaan geeddi dheer haaba qalabkaaga halgan baa lagu jiraaye iminkaba hurdow toos niman halgamin ma habboone war war ma haysiine halganka khawaariijta lagula jiraa cadow badan buu leeyahay waxaana la kala gara weysan yahay dad siyaasiyiin sheegta iyo cadowgii lala diriray wakhti ay shirkoobeen oo wax isku darsadeenna la garan maayo sababtoo ah khawaariiju xil ma bixiso qarashna ma dhiibto shantiisaanay shirkowdayo iloo kaala shuubashida shantisaanay shirkowdayo inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dadbay meeli bugtadadbay meeli bugtaa arboowe belada la cayrshe miyay ka bukan bahalka la reebe miyay ka bukan cadowga biraysan miyay ka bukan war kalemaanay laftirkiinnaa buko war la wadaa dalqas ka soo tidhaahdaane dad baa soo baxay lala yaaban yahay oo cadowga aan ka cadowtinimo yarayn ane noo baarbaaro bayaanu caddee bayaanu caddeeye waa booli cuna habeen lowgiya tuuga warintii waxaa laydin caddeeya adinkaanba sugayne eh. la taliyihii madaxweyne farmaajo eh. xildhibaan faarax macallin dawaare wuxuu yidhi umaysasibu ictiraafay xamar oo afar milyan linkudilna dawladda ma toosaso ka madaxweyne xasan shiikaa dalkii dhacay miyuu yidhi war qoondadii aan madaxtooyada ku lahaa waa layga jartay miyuu yidhi madaxweyne farmaajo fulay wadaniyow ahay miyuu ku celiyey wararta wallaweynay guriga farmaajo u dhisayseen eh. weli ma qabyaa warwaaqlowgoojacadda wallaweyn kuma yaala warkaan idiin dhammeeye baarax macallin wuxuu yidhi madaxweyne xasan sheikh wuxuu rabaa dalka inuu shabaab u gacan geliyo ciidanka xoogga dalkana waxaan ugu baaqayaa inay afgambiyaan intuusan waddanku afghanistaan oo kale noqon ay xukunka ka tuuraan kuna daysadaan waddammada afrika oo hadda afgambiyadu ka socdaan sababtoo ah waad u jeediinuu ninku dalka waa dhiibaya war faarax miyousan ogayn in hankoolkii horay u yidhi shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene wax kaloo la sheegaahi waa sheeka baralay faarax asaa khawaariij lagu xamahaaye eh. waxaa la yidhi ciddaan sharci kaa celayn sheekh aadmina aan lahayn eh. shantaa leesaga dhaxsha xasannahee furuntaanba ku ogey war cabdulow waxaad ka tagtay eh. askari dowlad iyo shacab sharwada uma kala harno dagaalka shirkaan ku nahay war faarax la yaabi maayo waxaan maqli jiray doc ka yeedh iyo dallaal mooye intii damqashiiyo damiirba lahayd isku duubnidaa dalloo arag ayayaabaa sidaa weeye waar anigu faarax waxaan odhan lahaa halgambaa lagu jiraaye imkaba hurdow toos warbawafaan xaggee wax ka arkahayaa war waxaa la yidhi eh. wax dhanba dadweynaha qasheen oo qeerxinayeene eh. maantana qorshaan nooga yaalla aan qabyo ahayne eh. qawaariij wax ninkii ku qabay ha iska qayliyo war abaanguru waxuu horuu qarashka moogi qoonbaxshee qayladu waa qaraan shabaab aryaanaha war ma haysiine beriga maxaas cali jayta dagaalka inuu hogaamihayow ballan qaaday yuusuf dabageedna waa ka duceeye war cabdulow yuusuf dabageed markuu duceey ducaynayey eh. shabaabka runjo geel ku joogsaday allah ka dhigo ma yidhi siiga biday allaha ka dhiga ma ku daray lax duqowday oo jiilaal ku raagay allah ka dhigo ma yidhi aryaadhaha warkau yidhi anaydiin sheegaayee dhegayaasha cali jayta wuxuu yidhi weesnaqaanaa shabaab dagaalkoodana u daahdaahi maayo saacaddan hadda joognana inaan dhaqaaqaan diyaar u ahow yidhi qawaadhiijtana qalbigaan ka waxyeelayni ow yidhi hadda cali jaytaa laga hor leexday heeska xaaje gutee war cabdulaw cali jayta waxuu kaloo yidhi eh tiro badanaan dagaalka ku bilownay laakiin maanta wax yaraa ka nool waana dhammaystiraynaa war marba cali jayta hadduu dhaqaaqay madaxa soo gooyaana lacag idinka siinaya ma yidhi waaryaan lagaaga horrayn aryaadaha warkaan iga dhex gelinay xildhibaan sambaloolsho goobjoog ahayna wuxuu yidhi berga waa la heshiiye shabaab in la laayana lagu heshiiyey sababtoo ah laga labadgeli maayo haddaan la laynay cali jaytaanna usha u dhiibannay intaynaan kalena ciidanka u hogaaminayaan hadda war maa la wadaa nin daacada allahayow ow nin daaliina deeqdaada ha u simin waranina wa ii dheegi jiray dowladnima jir dowladnima joog daacadii mahangowde daacadii mahangowde war kalemaana war ma haysaane madaxweynihii hore xildhibaan sheekh shariifoo maanta baarlamaanka ka hor hadlay wuxuu yidhi baway codaya miyuu yidhi warsuma wallaahi miyuu bilaabay isab halkaa ma dhaafi kartid miyuu yidhi boorse faarugow sugo wedodo anasheanyeerey war kalemaana warka markaan ha ku rafaninee madaxweyne shariif wuxuu yidhi dagaalka lagu jiro waa in la galaa arbow dagaalka waaba lagu jiraa si loo gelahaya ma sheegay war ciidankii dagaalka ku dhintay halla baara ma yidhi waar ma hadda unbuu somalilan aqoonsaday war waad falantihiina madaxweynuhu wuxuu yidhi waa waantii aan dheer ku jiray aan dadka ehelkee diriiray dhex fadhiyey waxaan ka ogaaday shacabka in la ysku dirayo oo ay khawaarij ka dambayso oo ay dagaalka hurinayso oo ay beelaha u kala warramayso oo makri ay iyagu falkiyeen ummaddu isku dilayso oo aanay lagama rabin inay nabadi ka dhacdo deegaanada soomaaliyeed xildhibaannadana waxaa waajib ku ah buu yidhi nin walba inuu beeshiisa dhex tagu kala celiyo sababtoo ah dadkii waa la ysku dirayaa wadajir bay laba gacmood wax ku qaban karaan miyuu yidhi mow shariifku haddama heeso war madaxweyne shariif waxaa kale uu yidhi marwe gabadha la yidhaahae u tartamaysa baarlamaanka adduunka anigu waa u codeeyee ha loo codeeyo muuse bixi ma og yahay mow hadde adduunka ma codayso hayay waar dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warbownibo waa markiise kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war waxaasoo dhan waxaa ka dambaysay maantoo kalena ah, madaxaana furan war goosalobadakudhorgdafadaasmayleeray walaalkahakiin waalaloy tiidiye kale nimiya wal mu'jisile wala aragi soomaaliinoo nibata kadhowta noqdana wal ogaadi weli taasanan lahaa gaalka aya dhahdiye oo doonfaar kerkerigiisan goradaasan baasaka dhaha amao la oo iyoona kirin lahayna kutan isku lahayna <laughs> doofaar doofaar dhaansaday ku dhammaatay warkalamaanay war mahaysiine tuulooyin badanoo ku yaalla gobolka shabeellada hoose ma webigiiba ku soo fatahay war webi waa roon yahay nimankii khawaariijta ee dab ku qabtay degaanno badanoo ka hor lagu noolaana maanta waa gelgelin tuulooyinkaasina waxay kala yihiin dabaan madax maroodi baadi ceelbaraf dhammaantoodna yaaqbari weyne hoos tagaan oo ka tirsan degmada wallaweyn gawalle wallaweyn waa garanaya nimanka khawaariijta waxay ka maraysaa mutulgubtay mutulgubtay kama naxo war shabeellada dhexe agaarka ma haday beelaha isku dilaya oo guryaha iyo iska gubaya maqasha edagga ku jirta ayagana shabaabaa qoryaha dabka u soo dhiibaa la yidhi webiga jiinkiisayna u fafadhiyaana la yidhi laba maray soo dirayaana la yidhi jufe laba ka soo dilay dhahayaana la yidhi marka dadkan warka ka yeelaya ee isdilaya ma falan yihiin yaa samigay cabdullana wuxuu yidhi how eh. geedkay gaalan hala gubo eh. guriga laasin gaabad eh. geedkay gaalan hala gubo guriga laasin gaabad war waxaa la yidhi xushmad kama dhexelo aadanaha qoon isxaasideeye soomaalaha isxaqiriddu waa kuu xigma la'aane xigaalaysigii baa ku dhigay meel xasaasiye xoog iyo aqoon iyo shabaab toona male xeele xilli dheer xayn ciyaalaad u xayirrayde haya hadda kadib abaabulkii u dambeeyaa ka socda gobolada dhexe magaalada xarardheerana masaajid ku yaal kun qof dad ka badanaa ku tukaday jimcihii dhammaantoodna waxay isku raaceen inay dhaqaaqaan dhinacyada kale oo dhanna waa laga diyaar garoobay madaxweyne xasan shiikhna bartii hoggaamintou u fadhiyaa qolaba marow gacanka kala hadlayaabaa la yidhi wuxuuna leeyahay baydhabaan u guuri lahay iga soo afjaro waxa waradagogabiye wuxuu yidhi ayaantii la doorteen kursiga imi hoggaankiisa waxaydaan ogayn baan arkiya yaabka amankaage argagixisadii oo dhibliye aayar wada naxday ummaddana dhex galay oo bulshada qaar isu ekeeyey inaan soo idlinayo anay waajibkay tahay halganbaa lagu jiraaye iminkaba hurdow toos joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiirta ugu sarreeya dunida warshada isbuunyada ee dubay xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo عهدي وانس علينا warkiisa siinaa midkii dhinac joogsanaynaa midkii raba inuu dhantaalo ayaan dhudhunkiisa wiiqnaa midkii raba inuu dhantaalo ayaan dhudhunkiisa wiiqnaa bulshada dhowra ayaan dhaxalkiisa siinaa midkii qarannimada dhowra ayaan dhaxalkiisa siinaa weliba dhinac joogsanaynaa midkii raba inuu dhantaalo ayaan dhudhunkiisa wiiqnaa midkii raba inuu dhantaalo ayaan dhudhunkiisa wiiqnaa midkii dhacayaan ka dhigna midkii dhagrayaan dilaynaa midkii dhisayaan ka weynaa midkii dhisayaan ka weynaa midkii dhisayaan ka weyn oo midkii dhisayaan ka weynaa midkii dhacayaan ka dhigna midkii dhagrayaan dilaynaa dhagrayaan dhilaynaa markii dhisayaan ka weynaa midkii dhisayaan oh, ka weynaa midkii dhisayaan ka weynaa oo midkii dhisayaan ka weynaa bulshada midbadhinac u jeedo inaan isku soo dhawayno bulshada midbadhinac u jeedo inaan isku soo dhawayno ayaynu ayaynu ku dhiiranaynaa ayaynu ku dhiiranaynaa bulshada midbadhinac u jeedo inaan isku soo dhawayno bulshada midba dhinac u jeedo inaan isku soo dhowayno ayaynu ayaynu ku dhiiranayna ayaynu ku dhiiranayna khayraadka dalkeenna dhooban ciimanka yaaliyo badroolka midkii raba inuu la dhunto shisheeye u dhahobsan ayaa dhiiggiisaanbanaysananashisheeye u dhahobsan ayaa dhiiggiisaan banaysanayna raadka dalkeena dhooban ayaaliyo badralka midkii raba inuu la dhunto shisheeye u dhoohobsanaya dhiiggiisaan banaysananaa shisheeye u dhoohobsanaya dhiiggiisaan banaysanayna shuruucday dhigteen dadkeenuna midkii dhoohaneen fahmaynin dhegtaan ugu sheegi doona midkii kibir uga dhaqaaqana sharciga sharciga sharcigaan kula dhaadan doona shuruucday dhigteen dadkeennuna midkii dhoohaneen fahmaynin dhegtaan ugu sheegi doona

dhabbaan heeltaga midkii inuu ugu dhasha raba dhexdan u istaagi doonaa dhexdaan dhexdaan dhexdaan u istaagi doonaa

dhammaan ciidankoo israacsan ayaa furayoo diyaarsan dhammaystirayahay hubkoodu ayaa dhinaciina jooge ayaa dhinaciina jooge ayaa dhinaciina jooge ayaa dhinaciina jooge